hooyadaydaabidkahaa ku nool kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale ee barnaamijkana kulanka keenin wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib barnaamijkan saaxiibayaal waxaa idinkugu soo gudbaynaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowreed maantana ku maqli doontaan haddii alla idmo waxaa ka mid noqon doona liibiya weli meydad ayaa laga ama laga soo saarayaa magaalada daarna layidhaahdo dowladduna waxay sheegtay kumanaan qof in nololii geli lagu raadinayo waxaa sidoo kale dahaynaa madaxweynaha kuuriyada waqooyi oo diyaarad duuli la-aan hadiyad ahaan loo siiyey waddanka ruushka ayaa laga siiyey ilmo yar waxay ku geeriyoodeen doonta hariibyaal sidey oo talyaaniga gashay waxaan sidoo kale dahaynaa dowladaha galbeedka afrika ku yaala oo samaysanaya isbahaysi dhinaca amniga ah qodobada kale ee barnaamijkana ku jira waxaa ka mid ah nin lo xaday muddo nusqarni ka badan haatan laga joogo oo hadda la xukumay ama la soo xiray iyo jawaabta qaramada midoobey ee ka bixisay shaqaalaheeda nukleerka ee loo diiday iiraan inay tagaan ninay joogtada inoo ahaa warar gudaha dibadda ku saabsan iyo suugaantiina barnaamijkeena qayba ka yihiin kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka keenan

indhahayga balkiyo budoodaan ku dhigila sanbabkayga bilan baan bartankiis ku gelinla bacda dheegaha maqalkan qobka kuugu barinla waxaan eerilaa ubaa soo bixiyey caashaqu habeenkii bogaygan igu bariyey kuwo dhanla waxaan beerilaha uba soo bixiyey caashaqu habeenkii bogaygan igu bariyey kuwo dhanla baraarugo bishaaraan ku siin laha bidhantada aragaan bilkhayr ugu ducayn kolkaan soo baraarugo bishaaraan ku siin laha bidhantada aragaan bilkhayr ugu ducayn laha baryaya adduunyada badhaadhiyo barsad inaad ku arto aakhirana bishariyo jannada inaad ku baaridaa baryaya adduunyada badhaadhiyo barsad inaad ku arto aakhirana bishaariyo jannada inaad ku barida الله قلمًا naga dhigina caqligiina badan baan isku wadaa barxi lahaa balaayada xijaabkan burdo kaaga celin lahaa qalbigayga bilan baan baroog kaga dhigina caqligiina badan baan isku wada badxi lahaa balaayada xijaabkan burdo kaaga celin lahaa howlkiyo kalgacalbaan barisada ku tabila riyadan habeenbara baxle kugu tumila barbaarto wareebaan bilaney ku odhala bidhaantada aragan بالخرق تعينا قربان توربان بلاني كودلا بدمسدا أرقان بالخرق تعينا waan adduunyada badhaadhiyo fursad inaad ku artood aakhirana bishariyo jannada inaad ku baridajannada inaad ku barida hiyaaryo kale ayaa ka mid ahaa cododka macaan fanaaniinta maxamed axmed dhabarlow iyo saar axmed jaamac ayaa ku luuqeynaya heestan oo beerqaad la yidhaahdo erada waxaa laga haya ilaah naxariistay abwaan maxamed cabdulaahi singub daawud cali masxaf ayaa laxan ka saaray dad badan ayaana xasuusanaya riwaayadda ay qaybta ka ahayd ee waamaadeysa dunyada dadkuna way matalayaan taafur bayna noogu tahay barnaamijkana kulanka kanan maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacad barnaamijka kulanka keeneen baan ma anaan garannin aqoon xog kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn isiiyo sharaf iheeda hohoyaday waa hagaag saaxiib waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka kulanka keenan idinkaga imaanaya radio kulmiye magaalada muqdisho sidoo kale idaacadaha xogmaali fm ayaana ka dhegeysanaysaan aanu ku bilownee deegaano ka tirsan gobolka mudug iyo sidoo kale shabeelada dhexe xalay ilaa shalay iyo maantaba waxaa ka socday dagaal xoog lahaa oo dhexeeyey ciidamada ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ciidamada dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug iyo ciidamo kale oo dadka deegaanka ah oo isku dhinaca iyo al-shabaab oo dhinac ah khasaaro kala dagaalkaasi ka dhashay dowladduna waxay sheeganaysaa in dagaaladaasi ay guulo waaweyn ka gaartay mudug oo kale marka la fiiriyo ciidamada waxaa la sheegay inkastoo shalay dhul badan ay qabsadeen maantana magaalooyin kale oo bacaad weyn deegaanka layirahdo kamid yahay in ciidamadu ay la wareegeen shabeellada dhexena meelo kamid ah deegaano hoostaga degmada mahadahay oo duqeymo ilaa xalay ka dhacayeen ilaain ayaa ciidamadu ay sheegeen inay ka saareen al-shabaab wasiirka wasaaradda warfaafinta soomaaliya do-aada oo shir jilaad ku qabtay magaalada muqdishona waxauu ka hadlay khasaaraha al-shabaab kasoo gaaray dagaalkaas isagoo sheegay shabeelada dhexe oo kale in boqolaal lagu dilay sidoo kalena ciidamada dowladdu ay guula kasoo hooyeen deegaana tirsan gobolka madog aroortii hore saaka ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo kaashanaya ciidanka galmudug iyo shacabka galmudug ee go'aansaday inay khawaariijta iska dulqaadaan waxay howlgallo guulaystay ka sameeyeen magaalooyinka bacadweyn qaycad iyo degaan hoostaga magaalada camaara oo u dhexeeya camaara iyo qodqod inta lagu guda jiro howlgallada ciidamadu waxay dagaal toosa ah la galeen maleeshiyaadka khawaariijta nasiib wanaagna khawaariijta ama cadowga halkaasi waa lagu jebiyey waxaana la gaarsiiyey khasaare ballaaran oo dowladdu dib ka soo sheegi doonto faahfaahinteeda goobaha muhiimka ah aan rabno inaan shacabka la wadaagno cadowga awood militari looga saaray waxaa ka mid ah magaalooyinka bacadweyn qaycad shabeellow xinlibi galxagare huldoonyaale sargo qodqod iyo camaara waxaa kaloo aan doonaynaa maanta inaynadala wadaagno amaba shacabka soomaaliyeed la wadaagno jabka khawaarijta shalay lagu gaarsiiyo deegaanka qodqod markii ciidanka geesiyaasha ay u daateen meel saldhigga muhiima u ahayd cadowga inta la ogyahay in ka badan soddon khawaariij ah ayaa lagu dila howlgalkaasi meedadkoodana waxay uga carareen goobtaasi waxaa suuro gashay in goobta dagaalka lagu gubo afar gaari oo cadowgu ay lahaayeen halka gacanta looga dhigay laba gaari oo dagaalka ah dhanka kale waxaan idinla wadaagaynaa deegaanada awbaaley ciidciid oo ku yaalla jiinka webiga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka hirshabeelle in howlgal militari wakhti dheer qaatay uu halkaasi weli ka socdo shalay gelinkii dambe xalay ilaa saake ciidanka qaranka saaxiibada caalamiga iyo geeesyaasha deegaanka waxay jilbaha u dhigeen maleeshiyaad khawaarij ah oo qiyaastii laba boqol kor u dhaafay kuwaasoo la rumaysan yahay inay doonayeen inay si qarsoodiya halkaasi isugu soo abaabulaan oo ay ka soo qaadaan weeraro ay shacabka ku waxyeelaynayaan sirdoonka qaranka oo helay xogta khawaarijtan ayaa suuro geliyey in lagu gumaado saacado badan goodadkii iyo hawdkii ay ku dhumaalaysanayeen waxaan idin xaqiijinaynaa in meedadka dhaawac khawaarijta uu halkaasi daadsan yahay sidoo kalena la burburiya wax kasta oo saanad ciidan ah oo halkaasi ku diyaarsanayeen inkastoo howlgalkaas uu weli socdo haddana dowladda war rasmi ah ayay ka soo saari doontaa marka lasoo afjaro xubnaha khawaariijta ee farakutiriska ee ku haray deegaanada ciidciid iyo awbaal ee hadda howlgalku ka socdo ugu dambayntii waxaan mar kale ogaadinaynaa shacabka soomaaliyeed ee sida hagaarla'aanta ugu istaagay taageerada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee cadowga baaxsanaya mar kale aan xusuusino kuwa yar ama kooban ee siyaasad ka dhex raadinaya halganka xaqa ah ee dalka lagu difaacayo laguna xoraynayo waxaanna u sheegaynaa in wakhtigaasi aan la joogin ayna la gudboon tahay inay ku soo biiraan dagaalka socda amaba ay taageeraan si loogu unko mustaqbal cusub oo soomaaliya leedahay waa mahadsantihiin codkaasna waa wasiirka warfaafinta soomaaliya waxa uu shirkiisa jireed kaga hadlayay howlgalladii ugu dambeeyey ciidamada dowladdu ay gobolada dalka ka sameeyeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barrena maanta magaalada muqdisho ayuu ka safray waxa uu aaday new york ee dalka mareykanka qorshuhu wuxuu yahay halkaas inuu kaga qayb galo shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee habeen damba furmi doona afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale ayaa sharaxaya waxaa ra-iisul wasaaruhu uu la golaha guud ee qaramada midoobey bismi illaahi raxmaan iraxiim wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta u ambabaxay magaalada new york ee xarunta qaramada midoobay halkaasi oo uu kaga qaybgeli doono kulanka ama kalfadhiga toddobaatan iyo sideedaad ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo sanadkan soconaya sagaal iyo tobanka bishan sebtembar ilaa saddex iyo labaatanka waxaana si gaara kalfadhiga guud ee qaramada midoobay loogu eegi doonaa wixii u qabsoomay xubnaha ku jira qaramada midoobay ahdaafta horumarinta ee waara ee qaramada midoobey ay degsatay ee loo yaqaan s d gs sustainable development gols waxaana ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu halkaasi ku soo bandhigi doonaa dowladda soomaaliya wixii u hirgalay marka la eego ahdaaftaasi dunidu ay isku raacday gaar ahaan dhinacyada dhimista faqriga caafimaadka waxbarashada horumarinta dhaqaalaha wax soo saarka xuquuqda aadanaha nabadda amniga iyo cadaaladda dhismaha hay-adaha dawliga oo xoogan iyo weliba dhibaatada ugu bacan ee dunida hadda haysta ee isbedelka cimilada oo xukuumadda dan qaran ay u samaysay wasaarad u qaasa taasi oo muujinaysa ahmiyadda ay dowladda soomaaliya ay siinayso sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka cimiladu ama isbeddelka cimiladu ay sababaan ra wasaaruhu waxa uu sheegi doonaa in soomaaliya ay ku taagan tahay dhabbihii soo kabashada islamarkaana ay doonayso in laga taageero sidii dib loogu dhisi lahaa waddanka gaar ahaan dib u dhiska iyo xoojinta ciidamadeena qaranka si ay amniga ugala wareegaan ciidamada atmis dhammaadka sanadka soo socda iyo sidoo kale sidii soomaaliya looga qaadi lahaa cunaqabataynta hubka ee muddada dheer saarnayd taasi oo u suurtagelinaysa soomaaliya in amnigeeda ahanato waxaa kale oo ra-iisul wasaare xamse uu ka hadli doonaa aragtida soomaaliya ay ka qabto dib u habayn lagu sameeyo hay-adaha waaweyn ee dunida oo qaramada midoobey ay ka mid tahay iyo hay-adaha kale ee caalamka ee xagga dhaqaalaha waxaa inta uu joogo ra-iisul wasaaruhu uu kulamo la yeelan doonaa xogayaha guud ee qaramada midoobay madaxda dowladda maraykanka qaar ka mid ah wufuudda iyo madaxda ka socota caalamka ee ka qaybgalaysa shirka qaramada midoobay sidoo kale waxaa ra-iisul wasaaruhu inta uu joogo waddanka maraykanka uu la kulmi doonaa jaaliyadda ballaaran ee soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka maraykanka oo uu uga warbixin doono xaaladda guud ee dalka gaar ahaan guulaha laga gaaray dagaalka lagu ciribtirayo kooxaha khawaarijta ee uu hogaaminayo madaxweyne doctor xasan sheekh maxamuud iyo weliba horumarada dhinaca kale ee arrimaha bulshada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ay dowladdu gaartay muddadii sanadka ahayd ee ay codkaasna waa afeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale waxa uu sharaxayay waxyaabaha ra-iisul wasaaraha uga qorshaha ah inuu ka hor akhriyo shirka golaha guud ee qaramada midoobay weli waxaad dhegeysanaysaan saaxiib barnaamijka kulanka keenan oo idinkaga imaanaya radio kulmi magaalada muqdisho markaanaan eegno xalay waxaa dab u ka kacay suuqa weyn ee magaalada wajaale oo xadka soomaaliya iyo etoobiya ku yaala laakiin somalilan ay xukunto khasaare kala duwan ayaa ka dhashay dabkaasi oo hantiyadeed iyadoona somalilan ay sheegtay in hanti badan halkaasi ay ku basbeeshay suuqa intiisa badan ayaa gubtay waxyaabaha ugu badan ee loo saabay suuqa inuu aada usii gubto waxaa kamid ah ciriiri badan oo ka jiray oo gurmadku uu gaari waaya inkastoo saa kala dameeyey madaxweynaha somalilan wuxuu sheegay in guddi baarisa waxaa dabkaasi dhaliyay oo u diray qiimeyna lagu sameyn doono qaar kamid a ah ganacsatada suuqaasi ee xoolahooda ay gubteen ayaa warbaahinta la hadlay waa masiibo masiibo weyn oo aada iyo aad weyn baa nagu dhacday alxamdulilah weeyaan laakiin haddaan caafimaad qabno ilaahay keenunbaa keenaya masiibadana insha allah waan ka soo kabanaynaa alxamdulilah calaa kulli xaal xalay dad hanti haystaan ahayn maantana alxamdulilah waa anigaa meeshaydii hor taagan markaan cishaayigii ka baxay iyadoo buuxyaan ka tegey markaas sidaa ugu soo noqdeen albaabka furayna dabku meheraddaa saddex baa noo dhexeeyey meeshu ka soo bilaabmay anigoo waxba ka saaray albaabka markaan furay albaabadun baan balaqay leedhkan ofkareeyey isla markiina dabka qasnadeedii baan macalhaleeli waayey dib baan u galay meesha qasnadii baansidhi baasaboor iyo wax kaaga jira kala soo bax qiiqi unbaa indhaha eegale dib un baan uga soo baxay falilahi alxamdu mar caafimaad qabno ilaahay nimcada na siiyey baan iminkana ugu mahadnaqaynaa alxamdulilah calaa kulli xaal wallaahi hantidayda walaal khasaare aan waxaan haysta meerad maryaalo dhara maryo rag ah weeyaan suuqannaa sakadan ilaa bartaa dabku aaggan intuu gubtay oo dhani waa halbowlii suuqa santarkii sakadii lambar wankii waxa weeye waa suuqa intii dhaqaalaha ugu badan ilaalla weeyaan waxa weeyaan sakada intan waa toob tenkii magaalada weeyaan waa intii ugu caansanayd ugu dhaqaalaha badnayd alxamdulilah maanta waxa weeyaan anugu haddaan shakhsi ahaantayda waxa weeyaan meheradayda dee ma ma qiyaasi kara albaabkeyga waxa weeyaan jir jir baan ku gelaya anu meheradayda buuxitaan darteeday buuxday waxaan areebo jaale ganacsataan ka mid ahay waxaan leeyahay innaa lilaahi wa innaa ileyhi raajicuun xalay halkan waxaa ka dhacay khasaare aad u ballaadan marka waxa weyaan dadkii ah, wax ka baxeen waxaan leenahay ilaahay wax khayr qaba ha ugu bedelo halkan aan taaganahay waa gurigii walow garna waa nafyar iyo qolooyinkana ku xigay markii waa kuwaad arkaysaan de masiibadaasaa dhacday waxaanu leeyahay had jeer markay masiibo dhacdo waxa weyaan dadku meel kale ayay u yaacaan laakiin ha u noqono waan xagga ilaahay oo qofku dib ugu noqdo bal ma garanaysaa naftiisii oo isagoo xisaabiyo oo aan idhaahno ilaahay ma u noqonnaa maxay naga qaldan iminka waxaad moodaa sanadahan u dambeeyey inay dab ku wareegaysaneen meelaha ganacsiga ah dadkuna markay wax dhacaan ma idhahdaan war naga saxsan maxaa naga qaldan war ilaahay mau noqonaayo waxaynan ma hagaagsanaa waxa loo yaaca meel kaleeya hebel baa gubayo hebel baa la baanayaa iyo waxaasaa ayaa lagu meeristaa ka horta waxaan leeyahay shacabkeena sida somalilan iyo gaar ahaan ummadda somaliyed meela joogaanba war markay wax dhacaan bal xagga ilaahay u noqonno oo ilaahay waxaan magaranaysaa keenay wax inta u badan ay wax u dhacayaan waa dunuubta xalay walaal dadku wuxuu bilaabmay sideedii walaal waad arkaysaayo adiga arkayda hanti dhan baa dhulkaa ku beeyay aniga halkan ka mid maan ahayn laakiin dad asxaabtaydii oo dhan baa halkan ka mid ahayd waxaan ahay dee nin dhallinyaroo magaaladiisii gubatay waad dareemaysaa murugadiisa nin dhallinyaroo magaaladiisii gubatay marka waxaan leehay dhammaan shacweynaha halkan hantidooda ku gubatay ilaahay wax khayr qabaha ugu bedelo wallaahi walaal khasaaraha halkan ka dhashay mid la soo koobi karaya maaha waa masiibo qaran weeye muxuu haayey khasaarahan wuxuu waxa weeyaa markaanu qiyaasnay boqolkiiba afartan in hantidii maanta jaaljaale ay burburtay indheheenna way ka ilaa iminka inuu u socdo qiiqi muxuu haayey annaga mas-uuliyad ahaan iminka xisbigii aan ka socdayee macaridkahaa ee waddani mas-uuliyiintiisii ilaa iminka shir bay ku jiraan sidii ay muxuu haayey dadkaa dhibaatadu gaadhay ay uula qaybsan lahaayeen hadday noqoto musharaxii iyo hadday noqoto guddoomiye xisbigoo maqan iyo guddoomiye ku-xigeenadii xamarjiyo aanu wada soconnay imminka waxaan tacsi u dirnaa dadkaa masaakiinta ah ee maanta masiibadaas ku dhacday halkan waxaan uga mahadnaqayaa home cable tv v oo ilaa xalay goobjoogsna ahaa waxaan halkanna uga sii mahadnaqayaa dhallinyaradii aan guddoomiyaha u ahaayey ibraahim koodbuur oo dhammaantu aan wada soconno ilaa xalayna ilaa imminkani waxay ku jiraan shaqada dadkii ay ku dhacday hawsh inay alaabtii u ilaaliyaan u seefgarayaan runtii waxaan halkan aan uga dirayaa on leeyahay shacbiga somalilan waa gob wey markanoo kalena way isku hiilayaan hadday joogaan dibadda iyo hadday joogaan gudahaba maanta wajaale ganacsisadoo hiil bay u baahantay aad ba madsantawalaal horta musiibo aad u weyn baa dhacday abbaaro dadkani waxa uu bilaabmay sideedii habeennimo meelahaas ayuu bilaabmay toddobadii iyo konton daqiiqo meelahaanu wada sheegay musiibo aad u weyn baa wallaahi dhacday waananu la qaybsannaa de walaalahayaga ay maantida ay kaga gubatay tiiraanyada waanu la qaybsannaa saaka idinka laftiinnu ilaa xalitaa haygan bada sidoo kale wallaahi suuqan horta qof waloo aragti ku arkay waa garan karaa qofku muuqaal ku hayeyna waa garan karaa wuxuu ahaa suuqyada suuqa halbowlaha wajaale ayuu ahaa waana suuqii halbowlaha waxaa weeyaan xaggii waa qaar ka mid a ah dadka suuqa wajaale ganacsiga ku lahaa oo hantidooda xalay ay gubatay warbaahinta la hadlaya barnamijkaa dhegeysanaysaan saaxiib yaal waa kulanka keenin waa hagaag waxaad dhegaysanaysaan saaxiibyaal barnaamijka kulanka k n hogaamiyaal ka tirsan ciidamada amar dhinacda ku dagaalamaya wadanka suudan ayaa hadda la kulmaya cunaqabateyn adag waxaana ka mid a ah dadka sida weyn hadda loo xanibay hantidooda ama cunaqabateyntaba nin layirahda magaciisa cabdiraxmaan xamdaan dogalo oo ay walaalan yihiin taliyaha ciidamada r ee dalka suudaan iyo sidoo maxamed xabdaan layidhaahdo axmed loo yaqaano iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa waxaa la xayiray hantidii ay ku lahaayeen dalka mareykanka halka cabdiraxmaan juma oo ah taliyaha r ee galbeedka daarfoorna sidoo kale loo diiday inuu mareykanka fiisa uu ku tago taasi iyadoo jirta ayaa haddana waxaa leeyahay ciidamada dalkaasi waxa ay markan la kulmayaan culeys xoog leh labada dhinac waxaa la sheegay in cunuqabatayn xoogle ay kala kulmeen dhinacyada kala duwan sida mareykanka iyadoona lagu eedeynayo xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha gaar ahaanna tacdiyada ka dhacay gobolka galbeedka dalka suudaan ku yaala ee daarfuur xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken ayaa sheegay in juma lagu cunuqabateeyey amarka shan iyo tobanka juun lagu dilay guddoomiyihii gobolka galbeedka daarfuur oo loo oran jiray magaciisa khamiis cabdalla abakar cunaqabatayntan dhab ahaantii waxa ay dharbaaxo ku tahay astaan gaarana u noqonaysa qoyska reer dagaalo ayuu yidhi kholad khayr khabiir oo ah suudaan oo ah sidoo kale nin suudaan u dhashay sidoo kalena ah agaasimaha aasaasaha xarunta la la talinta ee dalka suudaan milkiilo gaari oo si gaara ama milkiilo gaara oo dalka suudaan hanti badan ku leh ayaa ku eedeeyay hogaamiyaashan inay xarumahooda ay dhaceen islamarkaana dhibaato weyn u geystaan ama ay u geysteen sanadkii laba kun sagaal iyo tobankii ciidamada arsfta layihahdo waxay biloobeen dadaalo ballaaran oo ay ku doonayeen inay ku nooleeyaan kooxo maleeshiyaad ah oo abaabulan oo mas-uulka ah gabadfallo badan oo ka dhacay gobolka daarfuur taas oo lagu eedeeyeyna ciidamadu ay sameeyeen wax arxandarro lagu tilmaamay ciidamada narisaftu waxay sare u qaadeen sumcadilidda ciidamada dalkaasi wixii ka dambeeyey bishii abril ee eh, cunaqabatayn la saaray dowladii suudaan ka jirtay markaas xukunka suudaan wax badan iska bedeleen sawiro lasoo qaaday waxay muujinayeen ciidamada oo xadgudubyo xoog la u geysanaya dad rayida oo waxba aan galabsan wararka afrika intaana aan ka dhammaanaa dowlado ku yaala galbeedka afrika oo ay ka mid yihiin mali burkina faso iyo niger ayaa kala siixanaya heshiis isdifaac ah. iyadoo saddexdan wadane ee saxaraha ka hooseeya ama wadamada saxarka isku yidhaahda ah ay ujeedadu tahay in midba midka kale uu ka caawiyo khataraha suurtagalka ah ee kooxaha hubaysan iyo sidoo kale duulaan dibadda uga yimaada axdigan waxaa loo yaqaanaa baa axdiga isbahaysiga dowladaha saaxil waxaana saxiixay saddexdan dowladood wakiilla ka socotay iyadoo sidoo kale uu heshiiskan u dhigayo inay iska caawiyaan oo ay jiraan ama ay samaystaan ciidamo militari ah haddii ay dhacdo lii mid midka kale in la weeraro weerar kasta oo lagu qaado madax banaanida iyo wadajirka dhuleed ee hal ama ka badan wadamadan ay waxaa loo tixgelin doonaa gardarro ka dhanaa dhinacyada kale ee heshiiska ku jira ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wadajirka ah saddexdan dowladood waxay iska kaashan doonaan sidii looga hortegi lahaa weerarada abaabulan ee jabhadaha hubaysan kaga imaanaya iyo sidoo kale weerar kaga yimaada xagga dibadda ama dowlado kale waxaa maanta la saxiixday waxaa maanta la saxiixay oo saxiixay heshiiska in madaxda burkina faso niger iyo mali axdigan oo magaciisa layidhaahdo libtako guruma oo lagu dhisayo isbahaysi wadamada saxaraha ka hooseeya ujeedaduna ay tahay in la dhiso qaab difaac wadareed ah iyo hanaanka gargaarka hogaamiyaha milatariga dalka maali azima goyete ayaa sidaasi ku yiri bartiisa twitterka qoraal uu kusoo qoray axdigan waxa uu sidoo kale ku kulmi doonaa ama si gaara ah loo eegi doonaa xuduudaha dalalkan iyadoona sanadihii ugu dambeeyey waddamadan ay fallaagooyin hubaysan oo dagaalama ay ka jireen isbahaysigan wuxuu noqon doonaa isku dhafka milatariga iyo dadaal dhaqaale oo u dhexeeya saddexda wadan ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga dalka maali cabdulaahi diyoob oo saxafiyiinta kula hadlay magaalada bomaako ee caasimadda dalka maali oo ah muhiimadeenu waxa weeye buu yiri waa la dagaalanka argagixisada ee saddexdan wadan kacdan xubaysan ayaa ka qarxay waqooyiga maali laba kun labaiyo tobankii waxaanuu ku fiday wadamo kale ay ka mid yihiin niger iyo burkina faso laba kun shan iyo tobankii goweyta hogaamiyaha layidhaahdo waxa uu sheegay in si gaar ah ay hadda uga fekerayaan in la hubeeyo ama ciidamadan aada loo qalabeeyo wixii ka dambeeyay dambeeyey afgembi wadamo ka dhacay afrika ku yaala gaar ahaan wadanka niger bisha juulaay askartu waxay xukun ka tuureen madaxweynihii wadankaas maxamed bazuun ee reer galbeedku uu kala shaqeeyay la dagaalanka kooxaha hubeysan urur goboleedka galbeedka afrika dowladaha ku jira ee ecowas la yiraahdana waxay ku hanjabeen inay faragelin milatari ku sameyn doonaan dalka niger sababo la xiriira afgembiga laakiin ururka ayaa hoos u dhigay hadaladii dagaalka ku saabsanaa ee bilihii lasoo dhaafay ama todobaadii lasoo dhaafay aada warbaahintu hadalhaysay dalalka maali iyo burkina faso iyagoo si deg deg a ah ayay uga jawaabeen iyagoo sheegaya in howlgal kasta oo nooc kasta oo loo aqoonsan doono nooc kamida ah dagaalka hadii dalkan ama dalalkan la farageliyo faransiiska ayaa lagu qasbay inuu ciidamadiisa kala baxo dalka maali iyo sidoo kale dalka burkina faso waxaana dagaal adag uu kala dhexeeyaa milatariga la wareegay talada dalalka ay kamid yihiin naajar iyo maali iyo sidoo kalena waxa uu ka codsaday howlgalka madlaalinta ee qaramada midoobay munisma inay dalalkaasi sidoo kale iskaga baxaan dalal kale ayaa sidoo kale arintan aad ay u saameysay taliyaasha milatariga dalka niger ayaa codsaday oo faransiiska weydiistay inuu kala baxo ciidamadiisa oo sidoo kalena safiirkiisa uu la baxo dhanka kale dalka maali toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa dib loo cusbooneysiiyey ama uga soo cusboonaaday baa laleeyahay colaado ay wadaan kooxo hubaysan oo u badan kooxaha tawaariqa layihaahdo kuwaasoo khatar ku ah heshiiska nabadda ee la gaaray sanadkii laba kun shan iyo tobankii qodobo kale ayaa saaxiib yeen soo socda barnaamijka kulanka keenna aadna dhegeysanaysaan k n n 生 fogaatiyo meeshii lagu diro gawgad magarata meeshii lagu diro gawgeed sheegi toon bood kuulaha aadee dawaafe ku ruuxaan ku daaalo laydiidan yahaayo madurugsangeeyo daaqsi warkaygo dilaacde soo dega agtayda ay shubay dilaacde soo dega agtayda galan baabi macaanahay daladacay kala qaadibinahaa dalyaqaan maa tahayo degmadii fogaadiyo tahayo degmadii fuuga aadiyo meeshii lagu diro dowgad magaraata meeshii diro dowgad magaraata ya salaam meeshii lagu diro dowgeed ma garataa hayeeree kale ayaa ka mid ahaa codka macaan fanaanada ilaah u naxariistee xalima qadiif magool ayaa ku luqoonaysay heystaan barnaamijkana kulanka keenin ayayna qayb ka tahay heese kale ayaa noo soo socda oo aada maqli doontaan ciidamada ilaalada xeebaha dalka talyaaniga ayaa helay midka ilmo yar oo saarnaa doonsi day dad taariibyaala oo tagtay jasiiradda lambaduusa sida laga soo xigtay wakaalada wararka ansa ee talyaaniga wararku faafisa waxaana sheegaysaa in doontaasi ay dad badan oo u badan dadka afrikaanta ah ama dadka tagay qaaradda afrika ay saarnaayeen ku dhawaad boqol iyo dhowaad kun oo muhaajiriina ah iyo ayaa gaaray dalka talyaaniga sanadkan taas oo ku dhawaad la sheegay in laba jibaar ay ka badan tahay tiradii sanadkii hore kun dalka talyaaniga tegay jasiiradda lambaduusan ciidamadu waxay sheegeen kumanaan qof oo doonyo ku tagay sanadkan ay qaabileen ilaalada xeebaha talyaanigu waxay sheegayaan in doonidii ugu dambeysay ay saarnaa meydka ilmo yara oo dhashay intii lagu jiray safarka waxaana doonta dhexdeeda ku dhashay kooxaha samatabixiyeynta ama samatabixiyaasha ayaa sidaas sheegay horaantii toddobaadkana wiil shan bilood jir ah ayaa ku qaraqmay xeebaha lamadusa kadib markii ay qalibantay dooni ay la socdeen dad taariibayaal oo qaxooti ah oo ka gudbay badda u dhexeysa talyaaniga iyo waqooyiga afrika taariibayaasha ayaa sidoo kale la sheegay in ay aada u kordheen sanadkan oo dhan meloni haweeney layihaahdo waa georgia meloni waxa uu ka tirsan saraakiisha miidamada midooda yurub waxa uu sheegay ama ay sheegtay inay ku boorinayso dowladaha midooda yurub ku jira inay wax ka qabtaan xaaladaha ka taagan badda iyadoona maalmihii ugu dambeeyay uu socday shir gaar ah oo ku saabsanaa arinta la xiriirta korarka dadka tahriibayaasha ah hindiya ciidamada booliska ee koonfurta gobolka layihahdo karnata waxa ay soo xireen nin toddobaatan iyo sideed sana jir ah ninkan wuxuu ku eedeysan yahay inuu lo xaday oo meel beera ka xaday sanadku markuu ah kun iyo sagaal boqol laga jooga magaciisa waxaa layihahdaa gambati vital wagoro xilligaas waxaa la sheegay in labaatan sano jir ahaa marka dambi uu geystay konton sideed sano ka hor ayaa la ciidamada boolisku waxay sheegeen ninkan laba kun lixdii mar in damiin lagu sii daayay inta laga shakiyay laakiin toddobaad kale soo dhaafay ayaa maxkamaddu mar amartay in lasoo xiro dhacdada waxay ka dhacda baa laleeyahay tuulo la yirahdo bidaar oo bidaar layirahdo oo ka tirsan magaalada ama degmada layirahdo karnataka laakiin ninkan waxaa la sheegay dhowr mar inuu isku dayay inuu baxsado oo xataa mar laga soo qabtay gobolka kale ee layihahda maharashtra ciidamada boolisku waxay sheegeen ninkan iyo nin kale oo la oran jiray krishna jandar inay ka mid ahaayeen labada nin ee la odaxaday eh, sanadkii kii laakiin kii kale uu dhintay hadda ma noola sidaa darteed dacwad badan kan ayaa wajihi doona dhinaca xubnahan eegeynaya waxaad kusoo dhawaataan markaan xubinteeni maantoo kale maxaa dunida ka dhacay waxaa diyaar laha ah waryaheena lol maxamuud aadan mahadsanid burhaan waa axad taariikhduna waa toddobiyo tobanka sebteembar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta laba boqol lixdanaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan boqol shan cisho hadii aan la idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah maanta oo kale sanadkii labada kun sideedii waxaa magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti ka bilowday wadahadalkii ugu horeeyey ee u dhexeeyey wakiilo ka socday dowladdii ku-meel gaarka ahayd iyo isbahaysigii dib u xoreynta maantaoo kale sanadii labada kun iyo loo adeegsaday gawaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyey ayaa lagu weeraray xerada xalane ee magaalada muqdisho oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidamada midooda afrika ee soomaaliya jooga qaraxyada maalintaasina waxay khasaaro u geysteen ciidamada uganda ee xerada joogay maanta oo kale sanadkii labada kun iyo labaatankii madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ra-iisul wasaare u magacaabay maxamed xuseen rooble kadib muddo laba bilood ah oo uu dalku ra-iisul wasaare la-aan ahaa maanta oo kalena sanadkii labada kun labaatankii diyaarad uu la socday taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya fahad yaasiin xaaji daahir ayaa lagu hakiyey garoonka diyaaradaha jabuuti waxaana loo diiday in soomaaliya ay soo aado maantaoo kale sanadka markuu ahaa lix boqol afartan iyo labadii ciidamo muslimiin ahaa oo uu watay saxaabigii la oran jiray camar bin caas allaha ka raali noqdee ayaa furtay magaalada alexandria ee dalka masar maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol labadii maraykanka ayaa ciidamo badan u diray dalka banama si ay u ilaaliyaan tareenadii mareykanku lahaa ee dalkaasi mari jiray maantaoo kale sanadkii kun ciidamadii turkiga ayaa burburiyey magaalada costariya ee dalka bulgariya waxaana weerarkaasi ku naf waayay toban kun oo ruux maanta oo kale ee sanadii kun sagaal boqol soddon iyo sagaalkii jarmalka ayaa ku duulay dalka poland weerarkaasina waxa uu bilow u ahaa dagaalkii labaad ee adduunka ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii dowladda masar iyo maamulka yuhuudda ayaa kala saxiixday heshiis nabadeed guud ahaanna waa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib idinkugu celiyo burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n luul maxamuud way mahadsantahay tahay qaar kamid a dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay ayna la socodsiinaysay markaana kusoo dhawaada xubinteenii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna lee waaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiyaa lay leedahay war kalemaanay war mahaysiine kama buuq yarin hadday buuqaane yukrayn eh. iyo ruushka inaan dhexdhexaasho ayaan u socdaaye eh. qofkii iga diida ciddii ka naxaysa hadeerba ha u sheegto eh. intaana dharbaaxin halteesta u dhiibin haddii kale buutin geedkan ha la keeno kalamaan ha u sheego waxuu tabanaayo siyaan uga doodno hadduu halli diido xabsiga ha la geeyo waaqlana u xil saara siyou ugu geeyo saliid iyo caano eeddii ku timaadda siyou ugu doodo wado cusmaan ha difaaco cabdillah ha dacweeyo <laughs> ardogonsun ama saarmadi mooradiya lakoodo mooro garaaba lakooday eh. war uniba afar iyo labaatan sana durduriyo ruushka mayka jeey war madeew koonfur galbeed wili wejiga labaad kama bilaaban xageed buuqa ugu darsame sayidaati wasaadati warbow maanta macaalamiba warkalmaani waxaa la yidhi eh. ninkii lacagta waayo muddaba shiil iska ahaada eh. oo aan shaqayniniba waa hadal badnaadaaye maxaa lagula yaabaa tolo baahiyaa timid warbow dar kula yaabtay qabandibu dalbanahayaae war uu ku qarsoon yahay sida roob qayoodoo malay dibadda keenkeenay daljirkuu istaagaa ninkay caraqa naadaaye shir saxaafadeed lagu qabto howrkacsiyo beenah iyo kulamo roob doonaha lagu dhawaaqaahe al-shabaabna waa duul beloo yaab lahoo falane muslin dhaba ah hadii ay yihiin nama kadeedeen war anina gobyay geekii dhagaysada la'ag ninkii heesa laafyadiisa gaar weeyaane la'iifu haa ah ninka luuqa seehanaya leelkii haanaslaybahaa may hayen latin waryaadhaha caadula yaabaysin lugooya iyo laqdaaba ilaahiluuqa u rorge eh. iyo laqdaba eh. ilaahiluuqa u rorge lix kun iyo lixdan iyo lix baan eh. kugu laray soloma oran adduunyada beryahan waxa ka dhacay waa mid yaa badane nin walba wuxuu doono buu soo calmanayae midaan xaraf qorayn baa safiir loo cimaamadiye mar mas-uulidhaha ilaa kulleyba waa iska helaya war aduga warduubas matoor inoo baalalka daara dhibaatuwa mayba ka sii darana bilaankii igay liidoy mudiiniinta ee deeriye eh. maxaa soo celiyey sow farmaajo ma raacin war kalamaan bareeg uma qabtaan qayle iyo buuqe eh. ama booda ama dhaca wakhtigu waa isbedelayaa dalabo waxaa kaloon ku leehay eh. ayaa maahan waxaad arkee ayaxtaag een reeb aha ayaa maahan waxaad arkee ayaxtaag eelna reeb aha abdulo adil warkadeeka kiinay luday guuraysagola reebay meerto warbawanibay ka hadha hawlhaysabaa lagu yidhi war wadaniyiinta yuusuf deeriye wadaniyiin dhaba weeye ninna ma raacaan maanay wadaniyiintu mashar yaree amaaratay ka dhigeen waa la yaabay caadna khawaarijta waa ka ordeenaa layidhi qodqodna kabtay maaragtayaa ka dhacdayaa layidhi bacaadweynena waa lagu galayaa layidhi awalna qaycad iyo wisil iyo xarodheere iyo aaggaasoo dhan waatii laga soo nadiifiyey hadda dumaaye iyo miliqa iyo dabagale iyo waxaa layidhi carcararayn iyagoo dhinaca jawla usii ambanaya hadda nimankii janab baa lagu soo oodayaa layidhioo gobolka mudug maanta jawle oo keliyahay uga hareen isagana looga hari maaye waa la juci doonaaha layidhi hadda haye maxaad ka dhankeeda waa jabeeneen warshiiqow ma waxaadna leedahay shabaabkii waxyeellada badnaa weerar lagu qaadiye wejigabaxna way kala kulmeen wiilashii mudug war maya ku leeyahay layska dhicin shabaabkii waddada noo liqnaa jiray war culimmadii baxdo shiikhii uu weynaa iyadoo dagaal socdo mikrofoonka ugu weynaa masaajidka qabsaday ee yidhi luuqaasay soo mareen jiiradanay ka laabteen xaafadanay hoos galeen kaaryoonay dhinac saareen dagaalka inuu hogaaminayaa la sheegay war wadaad isku sheegyadii ilaan wadaadda runahaa loo helay war wadaad ilaahay yaqaanaa dagaal uu hogaaminaya laguma jabo xumiya khawaarijtu waan wallaweynay khawaarijtu waaba layseene af khawaarijka miyaa siqama weydey warqore qaaciis waa laysla tuuraa ari af khawaarijtu waa qurbajooga ma gacanteennaa gaarta obo interboolme iyo beeshi laxaad aryadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how dadaa wax quurxaan quursaana qaladna waa uu qiildaayeen dadaa wax quurxaan quursaana qaladna waa uu qiildaayeen waan cabdulla weymanka adigaanu kaa maqalnay bow ninka sheega ma dhaafto war qolada afku khawaariijta waa duul halaabo shabaab dow ka raadiyo e qalbigay ka doondoonayaan mana dagaalaan war kalamaanaa xantu inayna bannaanayn miyaadsan ogayn ya waryaa kuyihi khawaarijta xantoodu ma bannaana muslimka xantiisu xaaraantay khawaarijtatoodu waa xasanaan war shiikhu xan xalaal adaan kaa maqlaa war kalamaanay war ma haysaane eh. gobolka shabeellada dhexe degmada mahaday aaggiisa weliba webiga jiinkiisa waxaa mar kale lagu fara saaray nimankii duqayntii maqhribkii ku bilaabatay waxaa layidhi waagaa tax loogu siiyey kadibna waxaa layidhi macawislaydii iyo ciidankiiya iskaga gurguurtay meeshii lagu baabi'iyey haraagiyeyna sii daba joogaana la yidhi hadda ilaahay kuwaas waxa uu baday nama bado aakhire iyo adduunyaba waa ku cadaaban yihiin war nagama buuq badno kuwaas ma noole waxaan dhihi lahaa shabaabkii isbiday xoggii bilaa gortay badheedh balqawlaa tageen bkmiyu baasukaysu wixiibalanbaliyu bayaal qabsaday besha caalamkaa loo soo bandhigay bagabagabaga allaileh baga burbur eebbaga baxsad eebbaga hallaylehebbaga war wallaweyna intaasoo belaaya maxaa nimanka uga daba wadaan haye ma u beernacdeen af daboolani waa dahab war manoo buug yare lamba meele bugda bugda lamba meel ku bugda bugda lamba meel ku bugda ma dheegi jirne war ma difaacaye gafuur duubata iyo indhaa good ku xidhataaba gardarooy gardarooy godkaagii waa goobta lagugu soo galay war ha waxaan ku darahayaa eh. wax dhambaa gumaadeen ku gabood falaysin eh. wa garsoorilaahi waxay kaa gudaayaan eh. gashigoodi weeye hadda hadda hadda hadda gurigoodii baay warwar ma haysaana raysul wasaare xamse cabdiaar haddaw niyo ka khudbaynayaa mardhowna cunaqabataynta hubka waa la qaadayaa hadda inta harta waa la isdabadhigayaa dawlad bayaynu leenahay difaaca way ku filan tahay eh. laa diyaari xooggii libaaxa eh. loogu magacdarayadhaha kalamaan goormay dhexdhexaadnimadii ka baxday dhexdhexaadkaay maqawaaridaa dhexdhexaad mudan warba hade siday isu dhaama war hagna hag waay baadilna baadil waay dhatiyo meeli binaawla dego intilmaa ma qortaana waayahe ma dhinaca safaraysiin wararka khawaariijta waxu hadla male ma waaf khawaarij baa la asba uurka khawaarij ehelkaaga miya war iska buuqaan anuu waxaanini doob eh. miyiga ku noolow talan ku aqrinayaa waana gelin dhamaya doona iga qarsoonayn guurna dhaafi maysida haddaad hinan la haasawdo waalidkeedna uu kugu dhibo yarad lagaa qaado adna hawsha gurigiyo dhibkaa lagu naceeyaahe duunyadii la racshiyo waxaad maal u diratoo dhan qanjo waxaad u dhimatayo haddii naafyar laga waayo inay yaabis keligeed cuntaa lagu ganaaxaahe qayladhaanna waa lagu gubaayaysan kuu barane hoogta yaa ku jeejiyo markaad dhaar u labanlaabto marmarsiyo been iyo jiray qiil ka dhigataaye ha ka yeelin dhagarteeda waan kaaga digayaa waa tahay xubintii kalemana dhegaysateen barnaamijkeenana iyadaa u dambeysa una mahadnaqayaa saaxiibada kala qayb qaatay tabin diyaarin iyo farsamo ee dadkana dhegaysanayaba ah codka macaan fanaanka cabdiqaadir yuusuf bagaag heesta gallayr ayaa idinkaga tagnay nabadgelyo

waxaan lagama waayo kugu gariira cadaa qurux goobeediyo qaybaad gaar ku dhaafe qurux goobeediyo cibaad gaar ahaaneed walaw ku siiyo giddigood ku dhaafee geesiyon biqine galayruwada dambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib dambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib Thank you.

roob ku hooriyo idhaho caliinlaan goda orod ku dhaafoon haraad geesow la dhacay go'an roob ku hooriyo idhaho caliinlaan goda orod ku dhaafoon haraad geesow la dhacay

balgaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib thank you ku nooshahay waa kan geedka weyn leed gaara qaado anuu kaa gadmanine guriga ay ku nooshahay waa kan geedka weyn leed hageelgeeleen albaabkee gacalbaa ilaashee adigaha gakoodiyo godka uga soo dego hageelgeeleen ah, albaabkee gacalbaa ilaashee adigaha gakoodiyo godka uga soo dego dhexda geesiyoon biqine galaydu howada adaa geesiyoon biqine galaydu howada gacantaada ugadhiid dhambaalgaarahaane warkaygo gacantaada uga